alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid ibni xajar alasqalaaniyi raximah llahu tacaala kitaabu nikaax ayaan maraynay xadiidkii ibni mascuud ee ahaa lacana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam almuxila walmuxallala lahu ama lacana rasuul lah sal l slam almuxallila walmuxallala lahu nebiga waxau lacnaday kan xalaaleynayo iyo kan loo xalaaleynayo rawaahu axmedu wanasaa-iyu watirmidiyu wasaxaxahu muxallil ama nikaaxu taxliilka waxa la yiraahdo ayuu halkan xadiidka uga warama muxalil waxaa la yihaahdaa qofka marka haween haween masalan ayaa nin furay dalqadii saddexaada ku dhacdo haween marka sidaa marka dalqadii saddexaad ay ugu dhacday waaye markaa ninkeedii hore usoo noqon mayso ilaa ay nin kale soo marto uu nikaaxsado u markaa guursado weliba uu guursado ee uu jimaaco markaa kadib ayay markuu soo furo ayaa ninkii ho hore ay u xalaal noqonay sida allaba uu yihi fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan gayrahu marka eh, marka xeeladaysi baa marka meesha imaanayo mararka qaar baa waxaa dhici karto naagta inay ninkeedii hore rabooto ama ninku inuu naagtiisii si ay usoo ceshto falankeed uu qabto nin baa marka waxaa la leeyahay waxaad samaysaa iyo xalaaleyn iyo guurso jimaac soo fur isla markiiba si ay markaa ugu soo noqoto ninkeedii hore taxliilku marka kaasaa leeyahay oo xalaaleyn almuxallil waxaa mid wax xalaaleynayo dee filxaqiiqana waxma xalaaleey kara ee waxaa weye ficilkiisa ayaa waxuu noqonaa ficil qasadka laga leeyahay ay tahay in wax ilaahay xarimo in lagu xalaalayo taas waa awalan nikaaxu taxliilka jawaanib badanaa marka nikaaxu taxliilka looga hadlaa culimmadana marka waa isku khilaafsan yihiin xagga yacni nikaaxu ma ansaxaa nikaaxu taxliilka ninkan labaad nikaaxiisa ma ansaxaa taahiir ma yeelana oo ninka dambana ma u xalaaloobaya haweenta hadduu saa ugu laabto qaabkan oo kale mas'alada noocaas marka culamada marka nikaaxa ansixitaankiisa ayay ka hadlaan ibnu cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka la yidhaahdo wuxuu ishaaray inay culammadu isku khilaafeen wakhtalafa alculamaau aydan fii nikaaxi almuxallil waa isku khilaafeen buu yidhi wahuwa min hada albaab faqaala maalikun imaam maalik wuxuu yidhi isagu almuxallilu laa yuqiimu calaa nikaaxihi muxallilka nikaaxiisa waxba ma joojinayo wax uu taraayo ma xataa yastakmila nikaaxan jadiidan ilaa nikaax oo markaas eh, raqbe ay u hayso cusub inuu la imaado ma aha wain asaabaha falaha mahru milihaa aduu marka hadduu naagtii intuu waxu xalaalay siiraa sidaa uu ku guursado ee uu ugu tago naagtii mahrulmitli bay leedahay laakiin nikaaxiis wax ictibaar u yeelanayo ma laha imaam maalik isla saasoo qaba walaa taxiluhaa isaabatuhu lizawjiha alwal ninkeedii horena u xalaaloobi mayso isagana kiisii ma ansaxaayo muxallilka kay horoo furay oo loo xalaaleynayo nikaaxa dambe uu ku guursanayo naagtaanna ma ansaxaayo wayufsaku waan la kala eriya waa la kala fasakhaya imaam maalik isoo saas oo qabaa waana qowlka thawri iyo awsaaci iyo leyt ibnu sacad ay qabaan waay oo mitlu qowli maalik eh, ayay qabaan khulaasada marka a'imadan maalik thawri leyt iyo awsaaciba waxay qabaan in nikaaxu lmuxalilka uusan ansixayninkiisa midka ay ugu laabanaysa ninkeeda horena uusan ansaxaynin sawaan in shardiga lagu sheego caqdiga ama yaan lagu sheegin yacni marka caqdiga la joogo ama ha la yidhaahdo aniga naagtan waxaan u guursanaa inaan hebel u xalaaleeyo ha la dhaho ama yaa la dhihin marba haddii niyadiisu ay tahay inuu ninka hore u celiyo nikaaxiisu waa baatil kan dambay ugu noqonaysana nikaaxiisu waa baatil so waxaa garateen maaha riwaayat leyt laga wariyana waa jirta oo nikaaxu inuu bannaan yahay shardiguna buraayo sheegaya aduu leyt laba riwaaya inuu leeyahay ayaa laga sheegaa abu xaniifa iyo abu yuusuf alqaadi iyo maxamed ibn xasan ashaybani ayaga waxay qabaan nikaaxu inuu jaa-is yahay oo uu bannaan yahay ou yacni saxiix yahay haddii uu dukhuulo nacam mar hadduu haweentii u tago nikaax u ansaxaa waana haysan karaa hadduu doono naagti nacam oo haysan karaa yani waxuu marka hore inuu u xalaaleeyo ku guursada naagtan kadiba waxaa u muuqatay naagta inuu iskala joogo oo iska hayso waa iska haysan karaa ay leeyihi awsaacsasa wuxuu le ma haysan karo xataa hadduu is yiraa war wixii ka laabaniyo amay xumaayeen ninkaan aada wax u xalaaleynaysa amay amay xumayd hadduu is dhaho nikaaxaas inuu wax ku haysta ma banaano waa inuu haweenta inta faaruqo uu ka tago oo kadib nikaax saxeixa oo ku guursado hadduu rabo imaamu shaafici isaga qowlkiis waxa uu yahay ciraaq markuu joogayna laba qowluu lahaa markii dambe masar yimid oo qowluljadiidkana hal qowl oo imaamu shaafici ciraaq markuu joogo laba qowluu lahay qowl qowlka maaliga ayuu ahaa oo yacni sawaan qasada ama ha u qasdo ama ha ku dhawaaqo ama yuus ku dhawaaqin kuma laha nikaaxaas marna inuuna ansaxaynin saasuu ahaa qowl oo oo aqwaasha qowlulqadiimka yacni qowl kamida ayaa saas dhahaaya qowlka kalena wuxuu la mid yahay ee qadiimka ciraaq uu ku fatwoo jiray abu xaniifa madhabkiisa uu lamid yahay oo nikaax inuu ansaxayo jaa-is uu yahay laakiin qowlkiisi jadiidka isagoo ma iskhilaafin oo calaa kulli xaal imaamu shaafici qowlkiisa jadiidka wuxuu leeyahay labaa loo kala saarayo haddii caqdiga lagu sheego taxliilkan taxliilkii haddii caqdiga lagu sheego oo caqdiga lagu magacaabo oo ninkii uu yidhaano hawentan waa guursanaa laka soo furaa hebelaan usoo furaa dartiisa ama waaba furaa nikaaxulmutca waayuu yidhi midaas mutcana hadda maba banaana aqwaashan kale fiirsada nacam sa-aashaan marar badan maxaafilaad uga baahan doontaan naam ninkii fududaysa lahay waa waa waa un waa isagii xaalkiisa naam ayb marka waxaa weeyaan imaamu shaafici isaga wuxuu qabaa jaa-is inuu yahay nikaaxu wuxuu qabaa inuu nikaaxu haddii lagu shardiyo caqdiga oo lagu sheego lagu magacaabo taxliilka iyo shardiga haddii caqdiga lagu sheego laa yasixu waa nikaax baatila nikaaxulmutcuna la lamid yahay waa nikaaxi ahaaye heblaayan aan guursanaa ilaa iyo usbuuc bil kii ahaayo lamid noqonaa marka haddaan laakiin shardiga lagu sheeaan caqdiga lagu sheegin ee bis owniyada keliya gashto nikaaxu waa ansaxaa buu leeyahy maca alkaraahati saxa nikaaxu maca alkaraahati karaahadaas inay taxriim ula jeedo inuu ula jeedo yani karaa oo aan taxriim gaaraynin iyadu waa laga hadhadlaa laakiin in karaahas taxriim oo ujeedaa muuqanaysa sababto lacnadaa kusoo aroortay sheegu lacnad iyadoo kusoo aroortay waa iska karaaha lama dhihi karo idan qowlka shaafici khulaasadiisa waa maxay caqdiga haddii lagu magacaabo lagu sheego taxliilku badala nikaax haddaan lagu sheegin oo niyada keliya lagu qabsadana nikaaxu ma buraayo taasayna culammada shaaficiyada kutubtooda taasay ku qoraan oo hadda madhabka shaafici maxuu masalada ka qabaa saasuu ka qabaa baad leedahay tafsiilkaas u gelinayna aqwaashaas o dhan waxaa wada sheegay ibnu cabdilbar amaa imaamu shaafici qowlkiisi qadiimka ahay khilaafaa ku jira laba riwaayo uu leeyahy laba qowl fi lqadiim midna maaligu ku waafaqsanyaho ama hala sheego ama niyada ha gashto nikaax waa baatilo raggaasu waafaqaa qowlkiisa kalena wuxuu waafaqaa kii jadiidka ahaa ay iswaafaqayeen amaa imaam axmed isaga waxa uu ka qabo sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaha bayaanu daliil calaa budlaani taxliil ayuu ku sheegay oo wuxuu yidhi safxada afartanaad ilaa afartan iyo ko riwaayada isxaaq ibnu mansuur wuxuu ka wariyey imaam axmed markii imaam axmed loo sheegay qowlka thawri ee ah in si walba ama ha u qasto ama ha la sheego ama yaan la sheegin qowlkii thawri iyo maalig ay qabeen baa loo sheegay markaasu wuxuu yidhi imaam axmed jayidun waa qowl saxiix oo xoog badan buu yidhi waa qowl xoog badan uu dhahay isxaaq ibnu raawiyana saasoo kale ayuu yidhi ismaaciil ibnu saciid ashaalanji riwaayadiisa oo ragga aada wax uga wariyey ka mid ah eh, axmed imaam axmed isaga wuxuu leeyahay eh, wuxuu ka warinaya imaam axmed eh, can irajuli yatazawaju lmar'a imaam axmed waxaa la weydiiyey nin naago guursana wa fii nafsihi qalbigiisa waxaa ugu jirto fiirso fii nafsihi qalbiga waxaa uga jiro an yuxilahaa lizawjiha alwal ninkeedii hore inuu u xalaaleeyo walam taclam ilmar'atu bidalika naagta ma oga laakiin ama ninkii iyo ninkii labadaa ninaa soo heshiiyey ninkeedii hore kan ayaa heshiiyey ama kan dambaaba wuxuu is yidhi warniyow naagtaanu waa rafaadaysaaye ninkaasuna naagtan kama maarmo caruurna meesha waa ku baaba'san tahay amaad nee u xalaalaysaabuu is yidhi qalbigou gashta marka inuu xalaaleeya qalbigiisa uga jirto saasoo marka ku guursaday ninkeeda naagtan naagtuna war uma hayso ka waranaa la yidhi arrintan faqaala wuxuu yidhi huwa muxallilun ninkaa waa muxallil waa muxallil waa ninka noocaas sameyn waidaa araada bidalika alixlaal hadduu una qasto oo qasad ay ka tahay oo inuu xaaraan xalaaleeyo oo u qasdana fahuwa malcuunun yidhi waa malcuun ba wabihi qaala abuu ayuub sulaymaan bnu daawuud alhaashimi wa abuu khaytama zuhayr bnu xarbin intaaba saasay dhahayaan abubakr bnu abi shayba oo sheikh lbukhaari oo muslim ah musanafkan iskale wuxuu yidhi lastu araa an tarjica bi hada nikaaxi ilaa zawjiha alwal maadaama ninkan uu niyada gashtay inuu ninkii hore u xalaaleeya naagtan ma arka ayuu yidhi ninkeedii hore inay nikaax noocan oo kale ugu noqoto nikaax sidaan noocan oo kale oo niyadii la gashtay taxliil inay ninkeedii hore ugu noqoto anigu ma arko yii nacam raggaano dhanna marka madhabkaasi qaba khulaasada marka abubakr bn abi shayba zuhayr bnu xarbin imaam axmed maalik thawri layd raggaasoo dhan waxay qabaan lafdiga inaan ictibaar la siinayn ama caqdiga ha lagu sheego ama yaa lagu sheegin fa nikaaxu faasidun hadduu nikaaxu faasid noqdana maxaa ka dhalanayo kan dambena ninkan dambe naagta waa la kala eryaya hadduu dukuulayna waxau yeelanaa waxay yeelana maharkeeda ila farjigeedu xalaashaday moogtahay ninkii kale ee ay kasoo tagtay horena uguma laaba karto nikaax noocaan oo kale ah sababtoo ah nikaax faasid wax ictibaara ma laha waxaa isku mida sawaan wujida aw cudima isku mid wa amaanleel waay ayb ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu yidhi waa sii wadayo masaladan xaggey ku salaysan tahay marka qowlkan culimmada khilaafkeeda waa ka sheekayne laakiin khilaafka culimmadu xagguu ku salaysan yahay wuxuu ku salaysan yahay buu yidhi lafdigan taxliil lafdigan ataxliil muxuu ku dhacaa ataxliil muxuu ku dhacaan wuxuu sheegay marka wuxuu yidhi walafdu taxliili fi hadihi alaxaadiidi lafdiga taxliilka axaadiidtan ku sugan yaxtamilu an yakuuna maca shardi taxliilku wuxuu ku dhacayaa in shardi ou la socdo yacni taxliilkan dhab ahaantiisu goormau imaana ayaa culamada khilaafku ay ku salaysan yahay shaafici oo kale wuxuu leeyahay iyo ragga waafaqsan marka shardiga la sheego iyo taxliil imaanaya yacnii ninku markuu yidhaah aniga naagtaanaan guursanaya waxaan u guursanaa hebel inaan u xalaalay ama hebel inaan u furo yii markaas taxliilki waqaca taxliilu markaas markaas ayuu taxliilku xasilayaa oo u dhacaya huwa alaharu fiihi qowlka shaafici taasa u xoog badan isaga ibnu cabdilbarna qowlkaasaa saxiix uu yihi oo taxliilku inuu ku dhacaayo bimacnaa in shardi meesha la keeno haddaan shardi la keenin taxliil inuu jiray in kale ma la ogaa karo haddaan meeshii shardi la keenin taxliilaa jira adiga ma dhihi kartid soo maa ayb masalada saasay ku salaysan tahay oo imaamu shaafici xaggaasu ka fiirinaya marka nacam ayb waxaa kaloo yidhi wayaxtamilu waxaa suurtagala an yakuuna taxliilku inuu yahay idaa nawaa an yuxilaha lizawjiha waxaa kaloo la dhihi karaa taxliilku war waxuu imaan karaa ninkaanu hadduu niyaysto inuu ninkaa u celiyo naagtan dawaaba xalaaleeyey maxaa u dhiman marka ayb idaa nawaa an yuxilahaa lizawjiha kaana muxilan bau noqonaa ninkii bimujaradi niyadu ku noqonaa liqowlihi nabiga qowlkiisana daliil alacmaalu bniyaat inama alacmaalu bniyaat lianna alacmaalu muctabaratun bish binniyaat acmaashu niyada ayaa laga feeriya oo ictibaar ku yeelata marka ereygan taxliilka wuxuu ku dhaboobi karaa shardi in la keeno waqad yakuunu inuu taxliil jiro iyadoo shardi la keeninba meeshao niyada lagu haysta la oo shardigii niyada lagu hayo hadhow alimaam ibnu lqayim yaa kala bixinaya ayb waqad ruwiya can cumar bn khadaab buu yihi cumar waxaa laga wariyey fii hada takliidun shadiidun baa laga wariyey oo cumar wuxuu yidhi laa uutaa bimuxallilin ani la ii keeni maayo yidhi qof muxallil ah iyo walaa muxallalin lahu iyo mid loo xalaalaynayo ilaa rajamtuhuma dhagaxaan ku dilaya xallin hadii la ii keenay loo xalaalayna dhagaxan ku dilayibnu cumarna wuxuu yihi ataxliilu sifaaxun ibnu cumarna wuxuu yihi taxliilku waa zino yii zino ataxliilu sifaaxun taxliilku waa zino yii ibnu cumar yani aqwaasha asxaabta iyo aataartii marka selafka iyada waxaa y mas'alada waa wax badanaa looga ogaan karaa wa qaala xasan waibraahim xasanulbasri iyo ibraahim nakacina waxay dhaheen idaa hama idaa hama axadu halaaati fasada nikaax saddexda midkood haddii uu ku hamiyo taxliil nikaax waa fasaadaya saddexda yaa waay waa naagta ninkii hore iyo ninkan dambe inuu xalaaleeya la rabo saddexdan qofood midkood hadduu ku fakero taxliil fasada nikaax idaa hama buu yiri lafdi ma sheegi marka aimadii taabiciinta iyo saxaabadiiba qaarkood iyo yani iyo sidoo kale eh, eh, aimadii salafka intooda badan lafdigaan ictibaar siin maayo mar haddii qofkan niyadu ay jirto nikaax faasid oo noqon saddexdooda haddaysan war ee ninkan dambena naagta oo naagnimo u guursaday bal ilaahay wax kaasii oo u guursaday kii horena naagtana lagu xalaalaya niyadiisa aysan ku jirin naagtuna aysan niyadeeda ku jirin inay ninkan dambe ou dhaqdo ay diyaar u tahay hadday isa soo furaan markaas ninkeedii hore waa ku noqon kartaa waxaana la yidhaha nikaaxu raqbatin nikaax raqbe ay ku yimid waaye iyo furin oo raqbo ku yimid ayb hadal marka cajiib badan oo ibnu cabdilbar istidkaarka uu ku sheegay markuu masaa-ishan ka hadlay hadalkaas wuxuu leeyahay wannikaaxu idaa waqaca calaa kayri sunnatin waana qaacido guud waa nikaaxu haddii uu ku dhaco sunnada si aan ahayn hadduu ku dhaco wataabaqa annahyu wataabaqa annahya nahyiguna ou mudaabaqeeyo yani nikaaxi iyo nahyigii hadday ismudaabaqeeyaan fasada nikaax waa fasaadaya yani waxuu rabaa inuu ku yiraahdo qaacidadeed annahyu yaqtadi alfasaad nikaaxa iyo ankixada marka la joogo waa ku xoog badan tahay qaacidada aada bay u xoog badan tahay cibaadaadka waxaa la arkaa shay manhi ah haddana inuusan fasaad keenin fii bacdi alaxaayiin ayb intifaad oo kale salaadii ku sameeyey waa layska naahiyey marka salaadii kuma burayso ma ogtahay laakiin yacni nikaaxa haddii nahyi ku yimaado nikaax layska reebay hadii shay nikaax yani e, shay nahyi hadduu ku yimaado nikaaxii oo suuradii nikaax iyo nahyiga ay ismudaabaqeeyaan nikaaxaas waa fasahay sababta waa maxay wuxuu yidhi liana alasla asalku waxaa weeyaan ana alfuruuja maxduuratun asalkaba farjiga maba banaana ma ogtahay yustasxabu lasl asalkaa marka lala saaxiiba adiga aslanba haweentan aad guursanaysa farjigeeda kuuma banaanayn waxaa ku guursanaysaa waa maxay caqdi saxiixa inay ahaadaan haddii caqdigu markani uu soo galo shubha hadday timaado ama caqdiga uu soo gala nahyi shaaricu uu reebay haddii caqdiga uu soo galo la cafin maayo sababto a ah furuujtu asal maxay ku yihiin xadri waa xaaraam fruudka adi haweentaad doonta iskaba qol iskale ma geli karti soo ma garanin marka haddii nahyigii iyo iyo nikaaxaagi iswaafaqaan nikaaxa fasaadaya markaayb markaasu wuxuu yidhi falaa tustabaaxu furuujta lama banaysto ilaa cala alwajhi almubaaxi baa lagu banaystaa lalmaxduuri almanhiyi canhu weji la xarimay oo layska reebay laguma banaysto ayuu halkan marka waxaa taal lacnadaa taan soo ma lacnaduna nahyiyay keenaysaa sooma idan mar haddii marka nikaaxu taxliil nahyi oo ku dhacay marka waxaa iswaafaqaya ninkii taxliil wax ku guursado iyo nahyigii nabiga calayhi salatu salam ka yimid waa isku daabaqaynaya furuujtuna asal xaaraamay ahayd idan nikaaxu taxliil waa u dhamaatay qaacidadaasi ugu dhamaatay lidaalika qaacida fuqahada dhan qabaan furuujta maadaama asal ay yani abdaacda yani waxaan ujeedaa yani furuujta aadaa loo ilaaliyaa laguma gafo haddii yani jaanibka khata yani shubhada yaa mar walba yaa la xoog badinaya jaanibka oo shubhada yaa xoog badnaanaysa sababta waxaa weeyaan aslanba iyadu maba banaan shay shaygan hadduu asalkiisu mubaax uu ku ahaa yaa waxaa la dhihi karaa waa lagu tasaahuli karaa laakiin asalkiisu hadduu xaaraam ahaa ma lagu tasaahuli karo soo ma garana qaacidadan marka ku gabagabay ibnulqayim isaga masalada waa soo khulaaseeyey saadulmacaadka juska shanaad sabxada boqol iyo toban wuxuu yidhi walaa farqa cinda ahli lmadiinati reer madiina iyo wa ahli lxadiidi fuqahaa'ihim buu yidhi reer madiina agtooda iyo ahluxadiidka iyo fuqahada agtooda farqi uma dhexeeyo bayna ishtiraadi dalika bilqowli in lagu shardiyo aw bitawaatu'i ama heshiis iyo walqasdi iyo qasd yacnii ahluxadiidka reer madiina oo maalig ugu horeeyay ragga kale ka horreeyey iyo ahlulxadiidka iyo fuqahadooda farqi ma gelinayaan in qowl ahaan shardigii loo sheego ama in qasad ahaan shardiga meesha uu joogo oo qalbiga ninka qofka ugu jiro naagta qalbigeeda ku jiraan ninka ku jiraan ayaa niyeysan naagtaa niyeysan ninkii horaa niyeysan maalan yani waa kusoo heshiiyeen laakiin meesha kuma aysa sheegin xeeladaysigaba waxa la nacayba oo yani xadiidkan eh, xadiidkan taxliilka reebayo lacana allahu almuxallila walmuxallila lahu waxau asal u yahay xeeladaysi inuu xaaraam xeeladaysina goormu imaana waa haddii afka wax laga sheegin ilaa ninku hadduu dhaa nin naagti naagtii heblaaya ninkaan u xalaalayna haddii nin walba iga tago udhaha khiyaanadii meeshaa kuma caddaanaysa mogti khiyaanadii ninka waa inuu qariyaa wish wuxuu yidhi marka wax farqi uma dhexeeya bayna ishtiraadi dalika bilqowl in lagu shardiyo ow bitawaadui waalqasdi fa ina alqusuuda isna qaacido ku siiyey fa ina alqusuuda qasadka fi lcuquudi cuquudda marka la joogo cindahum muctabara fuqahada agtooda qasadkaa muctabara qasadka marka cuquud laga hadlayo caqdi beex ha noqdo caqdi nikaax ha noqdo shayga muctabarka ah qasadka alqasdu huwa almuctabar hadii marka cuquud fi lcuquud ayb walacmaalu binniyaati wuri acmaashuna niyadaa laga ictibaariyaa wa shardu lmutawaadau calayhi shardiga lagu heshiiyeyna alladii dakala caleyhi mutacaaqidaani labada yani caqdiga uo ka dhexeeyana e, dhexgelinayo kalmalfuudi cindahum mid lagu dhawaaqo yani labadan qof ay caqdiga samaynayaan shardiga ay kusoo heshiiyeen oy caqdiga soo dhex gelinayaanna waxau u dhigmaa wax lagu hadloo kale hadalku muhiim maaha caqdi adiga labadiina aada kusoo heshiiseen niyada aada soo gashateen iyo inaad ku hadashaan isku mid waa qasdigooda iyo lafd iyo inay ku dhawaaqaan waa isku mid walalfaadu laa turaadu licayniha alfaadan iyada caynteeda waxba lagama rabo bal lidilaalati cala almacaanii lafdiganba waxaa loo keensaday in macnaha meesha jira oo kutusaa loo keenay faidaa daharat ilmacaanii macnihii hadduu iska muuqdo marka walmaqaasid iyo maqaasidu ay iska muuqdaan falaa cibrata bilalfaadi lafdiga wax cibraa yeelan maa sababto cibaado ma aha liannahaa wasaa-ilu maxaa lafdigu waa wasiilo waay waqad taxaqaqat gaayaatuha wasiiladan gaayadeedii haddii lahaayo haayo caawa wasiiladii la dhihi maayo yani caynulfiqi waay waxa uu ka hadlaya maogtahay adii laba shay waa badanaa cibaadaad in laga hadlayo mucaamalaad cibaadaadka badanaa alfaadu muctabar cibaadaadka badanaa niyada iyo lafdiga labadaba waa laysla hadaa adood markaad salaada tukanaysa yani markaad niyada allahu akbar dhahdo salaadii xirato waxyaabahan akri lagu yidhi ee faatixada iyo yani iyo suuradda ka dambaysa iyo subxaana rabbi alcadiim iyo yani bixadfi xaddi daatiha aan loo rabaan ogtahay lafdigaanad ku cibaadaysanaya ood ilaahay ugu dhawaanaysa subxaana watacaala laakiin marka la joogo mucaamalaad dadku inay isku fahmaan unbaa lafdiga loogu talagalay galay ma ahane lafdiga laguma cibaadaysto asaga ma ogtahay markaad wax ka gadanaysa bictuka ku cibaadaysan maysa bictuka ama af carabi ku dheh ama af soomaali ku dheh ama intaad lacagtii meesha saarto ninkiina alaabtii ou ku siiyo khalaas macnihii baaba soo xasilay in waa kaa gaday bayga gaday meesha muhimmaba ahay ma ogtahay yani waxuu rabaa inuu ku yidhaha marka mucaamalaadka marka la joogo cuquudda mucaamalaadka iyo wixii nikaaxa iyo wixii lamida waxaa muhiima qasadka qasadka aada muhiim u yahay alfaadan sida badan daruuri ma aha maogta alfaaduna waa wasaa-il ku gaarsiinaysa macaanida macaanida haaye ah lafdiga waa wasiilo haddii marka macnihii meesha uu iska yaallo ma waxaa laleeyahay lafdigii aawe la dhihi maayo haddii macnuhu meeshaan uu yaallo saddexdaan nin heshiiyeen saddexdaan qof ay heshiiyeen ama midkoodba niyada ay uga jirto inuu naagtan celiyo ninkaa kale oo u xalaaleeyo nikaaxaa faasi dabcan ninka sheekh wax meherira isagoo haddaan loo sheegin wax dembi korkiisa ma ahan laakin qofku waa is-ogyahay isaga ma og yani ana waxaan ka hadlayna waxay tahay nikaaxa ma ansaxaya mase ma ansaxayan ka hadlayna ogaaya nikaaxa marka ma ansaxaayo fii xaddi daati u ansixi maayo waa laga yaabaa laakiin intay dadka ka qarsoonaato yani intay dadka aanay ogeyn qaadiga laga qariya laakiin qaadiga de ma xalaaleyn kara wax xaaraan aduu sheega waa macaradiis waa ku dul taalla somaydhan garan marka masaladan marka lagu leeyahay fuqahaa shaaficiyada ay kuleeyihiin yani saxa nikaaxu karaahana meesha waa taallaa waxa weeye hadalkaas hadal saxeexa ma aha nikaaxna ma ansaxaayo siday aimada beledkood ay qabaan lianna maxaa yeelay macnihiyaaba meeshaan taagan lafdigan maxaa lagu faalasa adraarta nikaax taxliil adraarta iyo dararka iyo dhibaatada uu leeyahay waa fara badan tahay dararka waxaa kamid ah kiiro daro naagtan in nin la yidhaahdo u tag eh, yani ha ku guursado habeen ha kula joogo ama laba habeen ha kula joogo kadibna ha kusoo furo hiiro daraa ka muuqa hiiro daraa meesha ku jira ninkan laftirkiisa sidaas dhahay naagta isoo xalaaley in naag oo mustaqbal ka rabo wanaag oo ka rabo inuu waxaasoo kale dhexgeliya maaha midda kale iyadana waxaa ku jirto eh, maxaa dadka ku qasba taxliil in daruuri in la ogaado dadku inay xaaraanta u xeeladaystaan maxaa ku qasban sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ishaara waxyaabaha ku qasba waxaa ugu badan tashadud axkaamta ay ku sameynayaan meel sharcigu uusan adkaynin tashadud uunan gelinin ayaa tashadud lagu samaynaa hadhow marka dadkii da bani aadamkii waxaa weeyaan waxay rabaan uun makhraj haddaad ku adkays ku adkays ku adkaysa diinka allana uusan ku adkaynin de dadku waa ka hor imaanaysaa tashadudkii fasaxay u baahanaya fasax xaggee loo raadinaa marka waa in xeeladaysi markaasi maanta dhan lidaalika dadka aan fuqahada ah oon alla ka cabsanaynin oon aayaadka qur-aanka ku ta'aturaynin axaadiista rasuulka aan akrinaynin alla kacabsiga uusan ku jirin daa'iman wa abadan wa xalaalaysay ku jiraan shiikhow saana igu dhacday maxaa lagu xalaalayna maanta dhanqiil iyo mas'aladii suuradeeda inuu bedelo isku dayayo aaday ugu badan tahay ragga yani fiqiga mujaradka iska akriso oo alla ka maxaayl fiqiga waxaa fiican alla ka cabsi iyo dad inay la socotaa marka badana waxuu ka imaanaa meelaan tashadud ka jirinaa tashadud la gelinaa markaasaa hadow marka ruksadiiba waxaa lagu banaysanaa dembi kasii daran oo xeeladaysi la dhooro bimihaal masalan hadda waxaad arkaysaa mararka qaarkood yani mas'aladan hadda aan kasoo qaato baa haweentiisii saddexan kugu furay dhahayo dalaaqu tilaati bilafdin waaxid waxaa laga cararaa in yoom min alayaam la fadwoodo xadiidkii ibni cabaas ee ahaa naagti inay hal saddexdii hal in laga soo qaadayo xadiidkaas oo ibnu cabaas uu weriyey muslim ku sugan xilliga rasuulka lagu dhaqmay abuubakar waqtigiisii lagu dhaqmay qayb khilaafadii cumar looga dhaqmay ayaa diin cusubba loo arkaa waa la necabyaa yoom min alayaam xataa in lagu fadwoodo waa laysku adkeeyey dhinacaas marka ninkan iyo naagtana in isku celisay rabaan in laisku celiyo xaggee la aaday marka ayahay xadiidkii waaba laga tegay intee la aaday laakiin waxaa la aaday lacnad wuxuu nebiga ku sheegay caleyhi salaatu wasalaam markaas waxaa laleeyahay dhib ma lehe waa karaahe guurso adeeg guurso eh, nin kale ha kusoo guursada kusoo furo marka waxaa weyaan taxliilkii maxaa keenay tashadudkaasaa keenay waxyaabaha kale oo aada u badan waxaa kamida madhabka matalan yani taxkiimka mas'alada la labada yani yani xakamka wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha madaahibta kale waxay qabaan ninkay naagta hadday isdhaqi waayaan oo ay dhibkooda iyo dacwadoodu badato ee ay uu xaakimka u saaro xakam oo u saaro dad yacni eheladeeda iyo ninka eheladiisa nin iyo nin dhankan ka socdo ninka iyo nin dhanka naagta ka socdo oo akhyaar oo yani shuruudii ay xakam ku noqo lahaayeen meeshii taallo hadday u gartaan fasak ma ridi karaan oo ma kala furi karaan ninkan iyo naagtan saddexda madahab waxay qabaan inay kala furi karaan yani waxaan ujeeda madaahibta badankood saasay qabaan yaan saddex cayanin badankood waxay qabaan in xakamku uu dhalaaqa ridi karo oo fasakhi karo qur-aankuna de waa xakam buu ku magacaabay moogtahay wain khiftum shiqaaqa baynimaa fabcatu xakama min ahli haddaanay xukun ridi karin maxay xakam ka yihiin shaaficiyada masaladaas waa ku tashabudaan ma ridi kara dalaaq walaa fask midna ayib maxay sababay marka taas ninkii naagta ma furaayo inuu dhaho weligay ma furaayo waa kaasaa kasoo saara u leeyahy afkeyga fureen guur iyo dhaqanna meeshaan inuusa ka xasilaynin waa loo jeedaa sharciguna darar ma aha sharciguna idraar iyo dadka in la dhibo ma ahan sidee ninkaan naagtaan loo kala furaa maxaad marka layaab ule bacdi lmutaahiriin dad dambe ayaa waxay jawaabayaan markaas inay naagtii markay tiraahdo diintii ka bax ee kusoo laabaa laleeya diintii ka bax caqdiga waa fasakma bacdeen soo laabaayb marka ninkii kuma qabaa lagu leeya yani waxaa weyaan balaaya wax aan tashadud lahayn ta laysku adkeeya hadhow marka waxaa la gelaa mas'ale kasii daran ba nacan laxdada ay ridooda hadday dhimata ka hor waxaa weeyaan wax cajiib lahaad arkaysaa maaa marka ilaah inay ka cabsadaan caroon fiqhiga waxaa loo bartaa in dadka yani axkaamtan eh, dadka in la cabsigeliyo aakhira lagu cabsigeliyo cadamada alla lagu cabsigeliyo axkaamtan marka diinta dadka loo lagu baro maa yaa loo yaa loogu talagala maahane haddii laakiin laga dhigo wax saydan sacab ah oo markii la rabana lagu dheeldheelayo shiiqow qiil iyo raadi anaa raadi karo nin aan qiil raadi karin faqiih maba aanu kuleeyahay diinka ilahay ay taxaayud eh, sheekhulislaam kitaabkiisaas la yidhaha bayaanu daliil calaa butlaani taxliil yani inaa la daalacdo oo la akriyo oo yani qofka waxaan ujeedaa oo daalacdo ardaga laga maarmaan kitaabkaas aada u faa-iido badan yahay xeeladaysiga dhanow ka hadla marka axaadiis aayaadka kusoo aroor axaadiista kusoo aroortay shubuhaadka ay sheeg sheegaan kulli waa ka wada jawaaba lidalika alimaam ibnu kathiir raximah llahu tacaala fi suurati albaqara ribada iyo markuu ka hadlayo kitaabka wuxuu ku tilmaamay kitaab aada u qiimo badan tafsiirkiisuu ku dhex sheegay oo wuxuu yidhi xeeladaysiga sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ka alifay u yidhi kitaab layraa bayaanu daliil calaa budlaani taxliil aada u faa-iido lqayimna ibnulqayimna ikaadatulahafaanka uu kusoo khulaaseeyey kitaabkaas taqriiban bukhaarigana waa ka dhigaaya kitaab lxiyal isaga marka qayb dhan saxiixulbukhaariga qayb dhan way ibdaalulxiyal cukburi ibnu badat alcukburina kitaab wuxuu le ibdaalulxiyal layidhaha marka culimada aaday xeeladaysay u necbaayeen waxay dhihi jireen qof dadka xeeladaysanaayo waa dad raba inay ilaahay siraan oo kale sida aada ilmaha yar sabiga sida loo siro yay rabaan inay ilaahay u siraan yuqaadicuuna allah aladiina aamanuu maa yakdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun ayb intaana marka uga baxaynaa mararka qaar dad wax la weydiinaad raadiyaalkan ka maqle masaladaas ka waran markaas wuxuu iska jawaaba marka nikaax waa ansaxaa waana laga fiican yahay dadkiiba wuxuu ku dhiirigelinayaa inay taxliil ay sameeyaan mar walba wafi lbaabi waxaa ku sugan can caliyin cali bn abi aalib akhrajahu arbacatu xadiidkaasna waa saxeex waxana taxliilkau ka hadlaya lacnad inay kusoo aroorto waa xadiid kale riwaayo kale waxuu alaa ukhbirukum bitayfi lmustacaar ma idiin sheega orgiga lasoo kiraysto markaasuu yiri waa ninka wax taxleelinayo orgi lasoo ijaarto wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi laa yankixu zaani zaaniga ma nikaaxsado ma guursado almajluudu ee la jeedlay marka laa yankixu madid ma guursado azaani zaaniga almajluudu ee la jeedlay zaanigii day almajluudu la jeedlay ilaa milahu isagoo kale unbuu guursadaa haween isagoo lamida ayb rawahu axmed wa abu daawuuda warijaaluhu hiqaatun xadiidkan rijaashiisu waa hiqaat waana xadiid saxeixa waxaa laga qaadanaa zaaniga mar haddii jaldi uu ku dhacay yani ixsaan muxsannimadiisii waa waa waa waa dhaawacantay maadaama dhowrsanaantiisu ay dhaawacantay mid iyada isaga mid lamida yani haween lamida isaga ayuu guursanaya haween cafiifado weligeed yani yani isaan eh, dhowrsanaanteed aanay aysan dilaacin ma guursanayo marka uma uma qalanta ayb maxaa yeelay cifada waa waa daruuri hadow marka de ma banaantaha mase ma banaana nikaaxu ansaxa cinda jumhuuri culamaa laakiin eh, qofka marka eh, aayadda aayadda qowluhu tacaala azani laa yankixu ilaa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu laa yankixuha ilaa zanin aw mushrik xurima dalika cala lmu'miniin aayaddaas marka u daliil axmed isaga wuxuu leeya zani maba guursan kara haween oo eh, cafiifad maxaa ku kufba maba oo aayadda marka waxaa weyaan isaga wuxuu ka dhigayaa marka amar laa yankixu yani yuusan guursanin waayo culamadan aayadda khabaray min baabi lkhabaray ka dhigaayan waxay leeyihiin zaanigu mid asaga lamida unbau helaa oo u qalanta u guursadaa macnaa marka aayadda ayagu nahyi kama dhigaayo laakiin imaam axmed nahyi buu ka dhigaa laa yankixu bimacnaa yowsan guursanin waa u leeyahay khilaafka marka bayn aljumhuur walimaam axmed rawahu axmed abu daawud warijaal iqaatun can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri dallaqa rajulun nin baa waxau furay imra'atahu haweentiisii talaatan ayuu ku furay saddexuu ku furay saddex ku furidaan marka de waa caama saddex mau isu daba dhigay saddexan kugu furay muu yidhi mase dalqadii ugu dambayso saddexaadu haweentan furay intaba waa ixtimaali kartaa lidaalika riwaayad qaarna waxay leeyiin dallaqa albata nin baa haweentiisii furay waxau furay dalaaq uu gooyey albata bacd alculamaa baa albata iyo talaatan iyo waxay usoo deliishanayaan saddexday isu daba dhigay bilafdin waaxid marka laakiin riwaaya muslim oo xadiidka cadaynayso caaisha waxay tiri fabata dalaaqii riwaayada muslim saas ay leedahay markaasay bacdi alculamaa waxay u deliishadeen in saddexdii dhalqadood oo isku daba dhigay markaasu ibnu xajar wuxuu yidhi wa huwa cajabun miman istadalla bihi waa la yaabu yidhi ninka tan u daliishada taas maxaa yeele fa ina albata bimacna alqaci bati waa bimacna alqaci wlmuraadu bihi qaaca alcismata haweentii xarigeedii buu gooyo wahuwa acamu min an yakuuna bihalaai majmuucatan aw biwuquuci haaliati waana caam waxaa soo geli karta tii saddexaad inuu laga wado inay ku dhacday saddexda inuu isu dabadhig waa suurtagal ixtimaal hadduu imaadana de saqada daliil markaasu wuxuu yihi wasayatii fi libaasi sariixan anahu dallaqahaa aakhira anahu dallaqahaa aakhira halaati fabilyaaatin oo kale riwaayo oo kitaabu libaas ku sugan uu bukhaari bukhaariga waxay caddaynaysaa ninkan naagtiisa inuu furay dalqadii ugu dambeysay ee sadee saddexaad idan marka riwaayada riwaayadaasaa lagu fasiraya dallaqa rajulun imra'atahu halaatan tii ugu dambeysay furay riwaayadaas marka kitaabu libaas uu ku sheegay caddaynayso marka wuxuu yihi fabadala alixtijaaju bihi marka de in loo xujaysto saddexdii hal mar laysu daba dhegay ixtijaajkaas waa bureeyey taasoo ibn xajar waxaa caawen marka waa munsif su-aasha marka dadkaan dhow waa udhexeeya nin walbaa wixii marka maa lahu ma caleyh dariiqada ahlulxadiidkana saas an tadkura maa laka wamaa caleyka mukhaalifka adiladaan deliishadaa saanaa lagu jawaabay adiladaan anaga deliishana saan way saan sidaan waay xaqa iyo raajixana waa saan bikada kada wakada raajix ku yiri baxdiga saxda kaas wa indhuuna alyawm tuxaadir waa muxaadarayna cid kula joogto waad maanta kula munaadaroonaysan hadda meesha ma taagna keliya waxaa daldale oo waxaad adiga qabta keliya dadka waxay qabaan laa tandur mana sheegeysimara taas ma fiican cabdiraxmaan ibnadi waxaa laga wariyay inuu yihi ahlulxadiidi yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim ahluxadiidka waxa ay leeyihiinna waa sheegaan waxa ayaga korkooda ahna waa sheegaan dad marka xadiidkii caqiidadooda iyo dariiqadooda inaan u nisbo sheegano maca daalika haddana ay dhacayso mararka qaar yani war masaladan dadkaan sidaan iyo sidaan la dhahayo waa laga toosan yaho saanaa saxiix ah haddaa tiraa lagu leeya maya qole heblaayad u nusraynen ayna ahlulxadiid yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim aawo marka ay ahlulxadiid yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim weliga insaafka akhlaaqha kuu noqda insaafka inaad ummadda yani u kala gar oo adiga yacni wixii aada markaas mas'alada inaad soo bandhigi karto saaad ka qabto kayruka sidau ka qaban inaad soo bandhigi karto dadku ha fahmeen marka wixii raajixa laakiin inagu mabda gooniyan wadanno iyo dariiqo gooni gooniyan difaacina waataan saas dhihi jirnay sidii annaga hadda mar walba noo dhahan taas waxaa weya iyadu marka ma ahan alla kacabsi maaduruus waxaa marka waxyaaba inaan ku tilmaano waxaa qasbaa tarbiyadaa keenaysa ayb qof walbay ka dhacee dabcan adi qoomkaaga waa waad u xamaasoon tahay mar walba qofku waa jecel yahay laakiin cala aqali insaafkii ha ka wada tegin unka sheeg marka wuxuu yidhi ixtijaajkii halkaasuu marka ku buray saasuu fatxulbaari uu sheega haddaba marka riwaayo waxaa jirta marka muslim uu wariyey qisada waa qisatu rifaaca ninkii la dhihi jire muslim uu yidhi xadiidku wuxuu ahaa caaisha ay tiri ana rifaacata dallaqahaa aakhira halaati tabliiqaatin muslimaaba weriye nacam rifaaca haweentaanuu furay dalqadii ugu dambeysay ee saddexaad ayuu ku furay idan intaanoo dhan haddaa isku soo kookoobto macnuhu marka muxuu noqonaa ana rajulan nin dallaqa rajulu nin baa furay imra'ata haweentiisa buu furay halaatan dalqadii ugu dambeysay saddexaad buu ku furay fatazawajahaa rajulu nin baa guursaday uma dallaqahaa waa furay qabla an yadkula bihaa intaanu dukuulin faaraada zawjuhaa ninkeedii baa marka waxau doonay faaraada zawjuha alwalu ninkeedii hore baa waxau doonay an yatazawajahaa inuu guursado fasu'ila rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam can dalika arrintaada wax laga weydiiyey faqaala nebigu wuxuu yihi laa maya guursanin buu yidhi xataa yaduuqa alaakharu ka kale ilaa uu ka dhadhamiyo min cusaylatihaa macaankeeda maa daaqa alwalu kan hore intuu ka dhadhamiye inuu dhadhamiye intay la joogto inuu la jooga lagama wadee macnuhu waxay tahay un in marka jimaac u dhaco jimaacu inuu dhaco jimaacaasuna marka waa inta de mehri ay ku mudanayso jimaaca saxeixa ah ee yani xukunka uu ka dhalanayo waa noocma waxaa waa midka iyadana ay meher ku mudanayso ay ku xasilayso marka qofka uu muxsan ku noqonayo muxsan ku noqonayo ila moogta zaaniga muxsan hadduu yahay dhagaxa lagu dilaa sooma goormaa la dhihi karaa waa nikaax saxiixa marka uu wax ku jimaaco hadduu intuu nikaaxsado aan waxba jimaacin muxsan ma aha qofkaas bikriyaa loo xisaaba ma garan laakiin hadday <clears throat> wax ixtimaalka ka baxsan hadduu sheegto zinadii baa lagu qabtay ayaa markaati lagu soo ooliyy hadda ka hor hataad guursatay ka waran ma jimaacin haweenta dawla waa laga yeela liana xuduudda asal waxa waaye in shubha yar hadday soo gasho waa layska dhaafa lanna qaacidaa jirto waxay tahay waxay ahayd qaacidadu marka waxaa weya alkhaطأu fi lcafwi khayru min alkhaطأi fi lcuquubati cafiska in lagu gafo ayaa ka khayr badan in cuquubada lagu gafo shareecada qawaaciddeeda aaday muhiim u yihiin qofkan ma la ciqaabaa mase waa la cafiya haddii la gafaayaba ha la cafiyaa lagu gafo laakiin in wax lagu dhufto la dilo la yaraa war ninkii waa lagu gefa dhib male intuu noqo lahay yani intuu noqo lahay nin yani dil mudan oo la dhaafay dadaa waxay ku fakeraan ninkaan intuu noqo lahay nin dil mudan oo layska dhaafay taasaan noo daranay kuleeyahay maya sharcigu cabsi waay in la dhaafaa khayr badan inti la dilila marba haddii ixtimaal imaado iyo shuba timaado laakiin haddii ninkaanu waxaan uu sheeganayo wax hada dicaagiisa wax beenina haddii lahaayo socaa laleeyahay maala naagu guursaday ilmay u dhashay ama uurayba leedahay xidmaday u tegin haduu laga yeeli maayo waxaa dhan wuxuu yihi marka waa kaa kaasaa marka laga rabaa in ninkan dambe marka inay jimaaco waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan tafsiirka aayaddaa laga qaadana fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu aayaddu waa caam nikaaxan ma waxaa laga wadaa jimaac bimujaradin caqdiyaa laga wadaa labadaba aayadda waa ku suurtooda laakiin xadiidkaa fasira soo maa inaan caqdi keliya lagu kaafto ila ninkaa waa guursada naagta caqdi ahaan laakiin waxaa la yidhi maya ilaa oo ka jimaaco soo ma garani waana madhab jumhuur saas oo jumhuurta waxay dhaheen zawqu lcusaylati waa kinaaya waxay ka tahay jimaac hawentan marka macaankiina malabkiyaa laga soo qaatay haweentan bimacnaa inuu jimaaco jimaacaasuna marka muxuu ku ku xasili karaa inuu marka dhedhamiyo marka jimaaci marka ayb ayb oo haweentii marka ugu tago uu jimaaco oo wixii zinada xadkeeda uu ku waajibi jiray qofkaan marka zinada marka uu qiranaayo ama ama markhaatiyaalka ay ku oogayaan cudwigiisa inuu marka meesha marka uu ku jiraa shardi waxaa kaloo marka uu yidhi xasanulbasri isaga wuxuu kusii daray shardigan waa sii ziyaadiyey wuxuu yidhi waxaa shardi ah buu yidhi xusuul xusuululinzaal jimaac mujarada shardi maahane waana inuu jimaaco inzaalna ou sameeyo inzaal macnaa shahwadii inay ka timaado hadduu intuu jimaaco wax shahwa aysan ka imaanin ninkeedii hore u noqon mayso jimaacaasa shardigan kusii daray shardigan laakiin shardi shaad uu ku yahay culamada kale waxay qabaan bimujarad ijimaac faqad marka shardigan marka jamaacadii culimada uga infiraaday xasanulbasri ibnulmundir saasuu yiri haddii hal caalim oo culimmada kale mas'ale ku khilaafo dabcan culimmada masaa'il shaada waa leeyihiin ceeb ma aha marka isaga yacni qadxi kuma aha ninka caalimka qadxi kuma aha ardagana lagama rabo shawaadulculamaa inuu gurubsada masaa-ishan shawaadda iska aan la aruuriyo maaha qofka uu shaad keliya u ku aruuriyo faqiih ma ahane culamada dhaha ninka shawaadda keliya aruursan dad ka helaa jira masaa-ishaas iban ujeedada marka maxay tahay khaalif tucraf waa kaas qofka see lagu baranaa waa inuu mas'alo dadku aysan weligood maqlin oo iska shaaga oo ummadda ku sheego ku lafa jebiyey maanta dhan marka akhlaaq fiican ma aha waxaan o dhan culimmada marka kutubta oo dalabulcilmiga looga hadlo ardada wax lagu waaniyey kamid tahay la baro waxaa kaloo iyadana marka ibnulmundir saas uu ishaaray culamada qaarkoodna waxay ku gaabs nacam ayb ibnulmundir aimada qaarkood baa dhahay waxaa kaloo ibnulmundir uu sheegay culamada waxay ku ijmaaceen inu in la jimaacan shardi inuu yahay yani culamada badankood waxay ku tageen in ninkan labaad inuu haweentan jimaaco iyoy kan kale ugu xalaal noqonin haddii uu furo kadib markaas u xalaal noqona ilaa saciid ibn lmusayab ma ahan saciid isagana halkaanu ku shaadooba isaga oo wuxuu yihi marka sanad saxiix uu keenay marka ibnulmundir ilaa saciid ibn musayab soconaayo wuxuu yidhi yaquulu nnaasu dadku waxay dhahayaan laa taxilu lil awali ninkii hore naagtaan u xalaal noqon mayso xataa yujaamicahaa yujaamicahaa ilaa uka jimaaco saasay dadku dhahaan buu yihi athaanii midka labaad ninka labaad ilaa uu aweyntan uga tago kii u xalaal noqon mayso wa ana aquulu anugu waxaan dhahayaa buyri idaa tazawajaha hadduu guursado taswiijan saxiixan taswiij sax ah caqdi sax ah hadduu ku dhaco laa yuriidu bidalika ixlaalahaa inuu u xalaaleeyana uusan rabin lil midka hore falaa ba'sa marka dhib male inay tazawajaha alawal kan hore inuu iska guursado isaga wuxuu leeya inuu jimaac maba shardinayo lakin hadda xadiidka ana xadiidka isaguna radinayo ibnu mundir marka wuxuu yihi wahada qwl laa naclamu axada waafaqahu calayhi ila daaifat min alkhawaarij ibnu mundir wuxuu yihi qowlkan wax saciid ibn musayib ku waafaqay ma hayno yii ilaa koox khawaarijta kamida ah. wax ku waafaqa ma hayno masalan marka waxaan uga danleeyahan in la ogaado waa dhici kartaa qof imaam min aimati lmuslimiin oo weyn qowlkiisa oo uu jumhuurta uga shaadoobay iyo qowl bacdu dawaaif mubtadica inay isku mid noqdaan saciid ibn musayib khaariji ma noqona marka maku noqonayowaa badantaha marka masaa-il badana waxaa soo baxayso qof imaam min aimati lmuslimiina si ka dhahaayo shiicadoo kale laga yaaba inay waafaqaan imaam min aimati lmuslimiin baa masale si ka qabo waxaa laga yaaba khawaarijta in sida hadda oo kale inuu waafaqo labada qowl baa iswaafaqda maahane labada madhaba iswaafaqsan la dhihi maayo labada madhab ninkan waa madhab ahli sunna saciid ibn musayib kuwaana waa khawaariju sooma garan marka taasna iyadana weligaa feeri tafsiirka mujaahid oo wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadir ou fasiray wuxuu waafaqaa tafsiirka muctasilada naadiratun ay tantadiru hawaaba rabbihaa weye muctasiladan saasay ufasira wujuuhdu waxay sugaayaan hawaab naadiraday waa fiirinayn ma aha marka labada tafsiira iswaafaqdaa la dhaamaa labada madhabaa iswaafaqsan la dhihi ma aha wahaakada waa fara badan tahay sheekhulislaam ibnu taymiya marka le dalaaqu thalaat hal hal ayaa laga soo qaadaa dalaaqu thalaat bilafdin waaxid hal baa laga soo qaadaa markuu leeyahay qaaraa marka waxay yidhaahdaan qowlkan cid kale ma dhihin oon shiicada ahayn awalan qowlkan cid kale waa tiri inay cid kale tirina waxaa u daliila fatxulbaariga akri ibnu mascuud iyo cali bn abi aalib iyo rag badan baa kasoo naqlina bari naqligaasoo kalean ibnu taymiya uu soo naqliyey midda kale xadiidka rasuulaa soo aroora caleyh salaatu wasalaam xadiidkii nabigana waa yaallaa a'imadii qaarkood ku tegeyna waa taallaa amaa cumar muxuu u yaala haddii la yidhaa cumar maslaxo u yaala maslaxo ayuu saddexdii saddex uga soo qaaday qowlkiisayna ku caddahay oo uu yidhi dadku waxay degdegsadeen arrin inay u kaadsadaan ay ahayday degdegsadeen marka wuxuu yidhi haddii ninkii saddex yiraa ah oo u socodsiinayna ka ta'diibo cumar ula danlaas uma jeeda imaamkuna waxaa u bannaan masaa'il badan oo iska mubaaxaada inuu dadka ku ilzaamiyey mararka qaar ama uu ka xari oo u diidaba naagaha kitaabiyaadka in la guursado waa bannaan tahay qof muslimka uu guursado maca daalika cumar waxaa jirta mar uu ka reebay muslimiinta inay sameeyaan limaslaxati ma ayb cumar tamatuca xajka waa reebi jiray dadka waa u diidi jiray limaslaxatin ba u diidi jiro maslaxada waa maxay dadka beytka ziyaarinaya inay bataan maxaal haddii qofkii uu ifraad iyo ifraadku hadduu bato waxaa badanaya safarka loo soo gelayo beytka mar walba taasoo maslaxadaasi uu cumar u yaalay soo ma jeedi shaygan tamatucana nebigaabas amrayba oo ruqseeyey haddana maca marka maaha inuu cumar bedelayo axkaamtiya waxa weya maslaxo fiirina imaamkana arrintaas wuxuu u leeyahay xaq imaamka muslimiinta xukumayo min baabi siyaasa sharciya marka fiqhi waxaa la rabaa in mindaar weyn laga fiiriya meel yaroo un waxaad adigu kusoo kortay iyo weligaa waxaad maqli jirtay keliya haddaa isaga gaabsan tahay waxaa weya marka taas in madhow ummadda lagu jaa-ifeeyey tan labaad waxaa qoolkan ibnu taymiya kutubtiisa ku dhigo shiicadu qowlkaas ayaguma qabaan shiicada qowlka ay qabaan waxaa wey ninku hadduu yihah saddexan kugu furay hal xaba xataa laga soo qaadi maayo hal xaba xataa laga soo qaadi maayo sheekhuna xabadaa laga soo qaadayo qaba intay marka isku mid ka yihiin ma garan haddayse iyagu qabaan in hal laga soo qaadayo hadda waxaa weeyaan labada qowl baa iswaafaqday amaa laba madhab isma waafaqan ma garan wاlictibaaru huwa daliil muctabarkaana waa daliilkooda labadan qowl maxau kala daliila laleeyahay maahane qowlkan shiicana waa qabtaa ha laga taga la dhihi wax jira ma aha isaga maa waa qowlka in daliilkiisa la fiiriyo taas marka iyada waa taas laakiin dadku markay rabaan de sumcada sheekh inay xumeeyaan waxay dhahaan qowlkan cid kale maba qabtaba shiicadaa qabtay ay leeyihin iyo ibnu taymiya dadkaa in loo xumeey la raba fii bacdi alxaayina dadkaas waxaad arkay iyagoo shiicadii faalinaayan waa arkay war haddaa faalinaysaan maxaad ugu eedeynaysaan waaya marka ibnu taymiya in wax iska nifaaq isaga dhisan iyo bukdi un isaga dhisan marka ibnu taymiya anagoo ka difaaci mayna khata dabcan laakin waxaan ka difaacayna waa maxay ictiqaad xumo iyo kufri iyo zandaqe iyo nifaaq in loo nisbeeyo taas waa waxaan ka ilaa yukhdi wa yusiib taasna marka tan marka istidraad ahaan un baan taas u galnee ibnulmusayab isaga wuxuu qabaa in caqdii keliya uu ku filan yahay ibnulmundirna saasuu yiri markaas uu cudur daaro wuxuu yihi ibnulmundir walacalahu lam yablughu alxadiidu waxaa laga yaabaa xadiidka inuusan soo gaarin buyi yii faakhada bidaahiri lqur'aani qur-aanka daahirkiis marka inuu qaato ninka caalimkaana wuxuu ma'muur ku yahay inta daliilka ou asaga markaas haayo inuu ku camal falo daliilka uunan aqoonin ee uusan maqlin laasim kuma aha soo ma garan aayaddan in la nasakhay haddaad adiga ogeyn oo isaga camal fasho markaad naskigeeda ogaato unbaa lagugula xisaabtama ma garani tanna marka waa in cudurdaarka dadka ahlucilmiga dadka ahlucilmiga in loo cudur daaro masaaisha ay khada ay ku dhacayaan in cudurdaar loo sameeyo hadaladan marka ibn xajar soo guuriyey fatxulbaariga juska sagaalaad saddex boqol soddobaatan ka badan ayb muttafaqu caleyh walafdu limuslim lafdiga muslim baabu lkafaa'ati walkhiyaari kafaa'adii khiyaarkii baaba kafaa'ada waxaa la yidhaha dadka isku isla siman ee isqaado karo ee isku kufka ah walkhiyaari iyo khiyaarka khiyaarkuna waxaa weyaan awaantu marka in khiyaar la siiyo ama ninka in khiyaar marka eh, helo khiyaarku markaas khiyaarku marka wuxuu noqon karaa ceeb ninkii kasoo baxday matalan ceeb ninkii kasoo baxdaa jirta matalan ninkii inuu majnuun yahay soo baxday muwaalan iyo naagtiisa naagtii khiyaar waxay u yeelinaysaa marka in saxin la baabi'iyo ama cudur waxaa markaas juugaamka iyo waxyaabahaas kutubaha hore qori ay qoraan jugaamka iyo baraska iyo xoolahaas udan ikhtiyaari ugu yeelanay zamankan cudurkaan hadda jiro ariska la yihahdo waa ka daran yahay haddii naagtu haday u cadaatay bacda alcaqdi ninkaan inuu cudurkaas qabo waa ka fasakani khiyaarna waa leeda war malaha sababtoo ah musiibada juudaanka ama bariska iyo musiibada cudurkan kanaa daran lana ogyahay fiqigu iyo xawaadidtiisuna kuma eka inta kutubta ku qoran bis kuma eke ah ana alxawaadisu tatajadad abulmudafar soo yiriayb marka kafaadaas iyo khiyaarkan ama haweentii e, waxay ahayd addoon nin addoona qabi waa xorowda ninkeedina addoonnimada baaqi kuya khiyaarcan ibni cumar radia allahu canhuma qaal kafaa'ada marka laba unbaa muhiim kafaada laba laba muhiim diinta iyo xornimada bes inta hadda adilada loo hay labadaas waa diinka iyo eh, iyo iyo waa diinka iyo xornimada amaa fuqahada ay waxay sheegeen kafaao xagga nasabka kafaao xagga shaqada ah iyo xirfada kafaao xagga maalka iyo wax lamid ah waxaasoo dhan wax jira bal sancaani aad masaladaas u weeraray suulisalaam wax kale maana waxay soo celinay arrintaas jaahiliyay soo celinay jaahiliyada nebiga uu ka reebay dadku inaysa kala faan ina akramakum cinda allahi atqaakum iyo alla uu yiri marka waxaas ma soconayo marka kafaada diin iyo xornimo unbaa laga fiirina labadaas bis wax laga fiirina wacan ibni cumara radi allahu canhuma waxaa laga wariyey qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu yhi alcarabu carabta bacduhum qaarkood akfaau bacdan qaarka kale waa ku kuf walmawaalii mawaalida dadka ay asalkoodii hore addoomaha la xoreeyey ama waalidiintood addoonnimada ay gashay bacduhaa qaarkood akfaau bacdin qaarka kale kuwa ku kuf ah ilaa xaaikun ma ahne mid xaaik oo dhar tolo ah xaaik waxaa dharka tolo ow xajaamun ama mid too mid toogin <clears throat> badana oo dadka toogo ayaga waxaa weya marka dadka kale oo aan basaa ahayn kukuf ma yani xirfadoodaa liidato xadiidkan isagoo marka wuxuu yihi eh, rawaahu alxaakimu fii isnaadihi raawin lam yusama ayaa ku jira raawi aan la magacaabin wastankaraw abuu xaatim xadiidka abuu xaatimna munkar buu ku tilmaamay <clears throat> ibnu katiir irshaadkiisa wuxuu ku yidhi juska labaad safxada boqol afartan iyo sagaal qaala abuu xaatim haadaa kadibun buu yidhi waa beenu yidhi xadiidkan la asla wax aslana malaha abuu xaatim saasoo dha walaakin rawaa abulqaasim albagawi biisnaadin saxiixin can salmaan laakiin abulqaasim albagawi baa ibnu katiir wuxuu yidhi abulqaasim albagawi baa wuxuu wariyey abulqaasim albagawi ma aha saaxibu tafsiirka ma aha kan abulqaasim waa horreeyey isagoo mucjam saxaaba ninka iskale ah abulqaasim baqwi baa sanad saxiixa waxau uga wariyey salmaan alfarisi anahu qaala inuu yihi salmaan laa na'umukum fii salaatikum annaga salaadiina imaam idinkugu noqon mayno isaga farisiyo ah maogta idinkoo carabta ah annaga salaad idinkugu imaam noqon mayno walaa nankixu nisaa'akum naagihiinana ma guursanayno yacni alcarab ayuu ujeeda macnaha yani waanaga waanaga jinsi ahaan waa naga fiicantihin buu ka wada laba mas'ala marka waxay ubaahan jinsi ahaan carab dad kale waa ka fiican yahi marka jinsi ahaan laga hadlaya carabta iyo gayruhum carabta jinsi ahaan sababtay ku fiican yihiin waxay tahay allah doortay subxaana watacaala allah wuxuu u doortay nebigii ugu dambeeyey ambiyada in ayaga laga soo bixiyo iyadoo dadka kaleo dhan ay jiraan idan marka haddii jinsi ka fiican oo jiri lahaa allah wax ka qaada lahaa oo wax ka dooran lahaa saas culamadu yirahda luqadii qur-aankana waxay noqotay luqa carabiya dhaqanka carabta ee hore qofka aan fahamsanaynna ma fahmi karaba xataa diinka sababtoo wax badan b ayaa kusoo noqnoqona lidaalika fiqiga kutaha fiqiga markaad joogto curfiga in badan waxaa loo celiyaa oo la yidhahdaa waxaa la ictibaarinaa curfu man nazala calayhim alqur'aan dadka oo qur-aanka qur-aanka dhexdooda uu kusoo degay curfigoodaa la fiirinaa bay ku leeyihin waana carabtay ahayn markaas ku badna marka laga hadlayo adcimada marka laga hadlayo dhacaamka midna waa xaaraannimadiisa waa mansuus wixii laga aamusay see laga yeela wixii laga aamusay labay noqonayo yani wax banaan iyo wax khabiid oo xun oon hadda laga hadlin laakiin si guud looga hadlay wayuxarimu calayhim alkhaba'id soo gelay khabaaidka marka cuntada khabaaidka maxaa laga wadaa cuntada maxay noqonay shaafici culamadu waxay leeyihiin wax kasta oo carabtii hore ay qurunsa jirtay oo ay khabiid u arkaysay yuctabar khubsi waana xaaraam u yihaahd marka carabta waxaa weyaan iyo luqadeeda diinku waxay uga jiraan sal aada u weyn oo muhiim ah. nacaybka carabtana dadka carabta necban firqo waxaa jiri jirta waagii hore dadka carabta necban oo carab nacaybka oo ku jira shucuubiyiina culamada u taqaana kutubaha taraajimta waa ku arkaysaa fulanun kaana shucuubiyan hebel shucuubiyu ahaa shucuubi macnaa carabtoona abaaba lidaalika waxay ahayd naqdi iyo dacni qofkaas lagu duro qofka carabta markaa nacbana waxaa lagu tuhumaa diin xumo annaguna waa ujeednaa waa waadix dadka carabta necab oo carab maxaa laga rabaa carab maxaa naloo daba nalaga dabawadaa waa dad diin xunoo balaaye iyo dad kasii yacni hadda anaga maba dhihi karna yani waa liitaan carabteed yani waxaan ujeedaa dad carabta zamankan hadda adduunyada jooga kuwa kasii liitay rabaan inayna hoosgeeyaan oo wax laga faa'iida aan jirin laa dhaqaalana aan laga kororsanaynin walaa cilmina aan laga kororsanaynin bal adiga wax kaa raadsanayo kuwaasay fadilayan marka kuwa ayagaa marka faa-iida marka shucuubinimada aada in laysaga ilaaliya wadanka dadkeena waa ku badan tahay carab maxay tahay waa saas iyo kan waa kan annaga waxaan nahana aan dib u milicsano ayb shajaacada iyo sakhinimadana carabtu sajiyay u tahay waana macruuf ila alaanay macruuf tahay xata alaan yani dadka laga cabsanayo oo geesinimada ama yani wanaag badan adduunyada kule asal akarkooda carab yaa lagu sheegay yani carab nacaybkan waxaweyn hadday in xumaato mar walba in kalaa fiican ayb lidalika nebiga quraysh hormariya u yihi salaadii wax walba madaxtinimadii xataa waa nin qurashi in loo dhiibo haddau nin qurashiya joogo diinta waxku hogaaminayo nin kale inaga xukumaa ma aha marka intaa maxaa haddii ilaahay subxaana watacaala hadduu cadaynan carab dad macnole aysan ahayn muxuu intaa usoo ugu yeelay muhiimku marka waxaa weeyaan un taas marka in carabta nacaybkooda waa diin xumo ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaha waa ku ishaareeya in nifaaq ay tahay wabilahi tawfiiq wasal allah sal ala aleyh